salaada jumca salaada duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaa iyo salaada fajar intaba waa loo adimaa salaada jumca iyadna in aadaanka uu mashruuc yahay ayuu baabkan ka hadli doonaa in sha allah tabaaraka wa tacaala xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasي alي mat akhbarana moxamed ibn slmة اlmuraadi wahiqaة habt qaala xadaثana ibn wahb cabdullahi ibn wahb weeyaan almisri wahiqaة habt faqiih can yunis ibn yaziid اlayli wahiqaة habt can mishaab الzuhri qaala akhbaranii saa ibn yaziid isaga y aabihiiba waa laba saxaabi ana اladaana adaanka kaana wuxuu ahaaday awalu markii hore xiina goorta ayuu ahaan jiray yejlisu u fadhiisto alimaamu imaamka calimimbari mimbarkuu ku fadhiisto yowma aljumcati maalinta jumca saas ayuu ahaan jiray fii cahdi rasuulilahi nabiga zamankiisa ayuu ahaan jiray sala allahu calayhi waali wasalam wa abi bakrin abu bakrna saas ayuu ahaa wa cumara zamanka cumarna saas ayuu ahaa falamaa goortii kaana u ahaaday fii khilaafati cumaana cumaan khilaafadiisii owa kahura annaas dadkan ay tiro bateen amara cumaanu sayd cumaan wuxuu faray yowma aljumcati maalinta jumca biladaani ahaali adaanka saddexaad ayuu faray weeyaan fa faudina waa lagu adimay faudina waa la adimay bihi adaankaas cala azawraa guriga zawra la yidhaahdo oo suuqa madiina bartamihiisa ku yeelay ayaa lagu adimay fahabata uu usugnaaday sugnaaday alamru arinka aadaanka maalinta jumcada calaa dalik arinka ayuu ku sugnaaday ayuu leeyahay ninka la yidhaha asaa ibn aziid radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu calayhi waali waslm zamankiisii iyo zamankii abubakar iyo zamankii cumar radia allahu tacaala canhuma aadaanka hal aadan ayuu ahaan jiray oo markii imaamka uu ku fadhiisto mimbarka khudbada ayaa la adimi jiray abubakr zamankii saas ayuu ahaa zamanka cumarna saas ayuu ahaa zamanka nabigeenana saasuu ku bilowday sala allahu calayhi waali wasalam xilligii marka sayid cumaan wakhtigiisa la gaaray oo dadka ay tiro bateen ayaa amar wuxuu ku bixiyey aadaanka saddexaad in lagu daro oo annagama saddex aadaan leenahay wuxuu tirinayaa aadaanka koobaad iyo kan markuu imaamka ku fadhiisto mimbarka iyo aqimitaanka aqimitaankii wuxuu ka dhigay aadaan saddexaad sidaa weeyaan wayna dhacda arrinta ayada ah marka masjidkeennan hadda annaga tii ayada ahayd oo wakhtiga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam iyo abubakar iyo cumar ayaan ku adinnaa sigiska masaajidda magaalada aan joogna qaybo ka mid ahna waxaa lagu adimaa aadaankii sayid cumaan radia allahu tacala an ardaa labadana wax dhibaato ku sugan ma lahan haddii tan nabiga ad qaadatana fa afa biha calayhi الsalaatu wassalaam haddii qaybtan dambe ood sayd cuثmaan kusoo daray ad qaadatana ayadna dhibaato ma lahan maxaa u daliila maxaa u daliila qowla qowl الnabiy salى اllahu عalayhi waali wasalam calaykum bisunatii wasunaة alkhulafaaءi الraashidiina اlmahdiyiina min bacdi caduu calayha bالnawaajid saas ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waalihi waslm marka sunada khulafaa raashidiinta waxay ka mid tahay sunada nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi waslm bmri الnabiyi salى اllahu alيه waslm ayna ku sugan tahay waxyaabaha mararka qaar laga yaabo horaana saan u baraarujin jirnay in masaa'il ah oo waxaa weeyaan aana culays lahayn aa laga yaabaa in masaalix weyn oo muslimiinta danahooda ah iyo diintooda iyo adduunkooda in lagu burburiyo masaa'il ama ijtihaadi ah amaba yasuuqu fiiha alkhilaaf in lagu kala aragto duunaada ay dhib lahayn ayaa dadkii laga yaabaa in lagu kala geeyo arintayda waxay tusinaysaa qofka fiqhiga inuu aad ugu yaryahay iyo fahamka iyo maqsuudka iyo maqaasida shareecada inaa weli uusan meeshii la raba gaarin ayaa muxuu ahaa qofka caddaanaysa weyaan wax yar oo kooban ayuu qofka la boodaya markaasu waxaa laga yaabaa inuu waxyaabo badan oo faraa'id ahay amaba waajibaad ahay u taraaro isagoo sunna inuu hagaajiyo dooni amaba in muxuu ahaa wax noocaas ah oo sunnada nabigeena qaybo ka mid inuu dabaqa isagoo dooniya laga yaabaa oo laga yaaba in muxuu ahaa sunno kale oo iyada garab socota oo in ayadna la sameeyo bannaan amaba mashruuc ah inuu waxaa weye iyada taraara tii kale waajib badana taraara faraa'id taraara maqaasidii shareicada oo muslimiinta in kelimadooda ay midowda cala alxaq uu taraaro marka meelo badan muxuu ah jibaaxa ayaa laga yaabaa xadiid kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas alي amat la maxamed ibn yaxya ibn cabd wa iqaة xaafiظ jaliil qala xadaثna yacquub bn ibrahim الzuhri wa iqaة faadil qala xadaثna abi abihi waxaa weeyaan yacquub ibnu sacd wa iqaة xuja can saalixi asamaan dakwani الzayaat weeyaan wa iqaة tabt can bn shahab zuhri maxamed shahab zuhri raxima اllah اjamiع anasa ibn yaziidin yaziida ana saa'ib ibn yaziida radia allahu ta arda akhbar wuxuu sheegay qaala wuxuu yidhi saa'ib inamaa in kale ma ahane amara wuu faray alta'diin aلثaalث aadaanka saddexaad cumaanu cuثmaan ayaa faray oo faacilkii ayaa dambeeyo oo waxaa weeyaan umira cumaanu amara cuثmaanu biالta'diini aلثaalث weeyaan xiina goortii kahura ay bateen ahlu اlmadiinati ahlumadiina ay bateen walam yakun lirasul rasulka uma sugnaan uma sugnayn hayru muadinin waaxid hal muadin waxaan ahay nabiga ma lahayn calayhi الsalaatu wasalaam wa kaana ta'diinu aadaankana wuxuu ahaa yowma aljumcati maalinta jumca xiina goortii yajlisu imaamu imaamku uu kor ku fadhiisto mimbarka saas u ahan jiray qaybtan dambe waan soo marnay laakiin qaybta hore walam yakun lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wali waslem hayru muadi muadinin waaxid hal muadin buu nabiga lahaa oo muadin labaad iyo mid saddexaad toona ma lahayn ayuu leeyahay asa ibn yaziid radi allahu ta arda macnaheeda waxay tahay nabigeena sal allahu alayh waali waslm salaada jumca qof kaloo adimo oo adimi jiray ma jirin abi maxduura muadiniinta nabigu ka mid ahay sal اlahu alay slm cabdullahi bnu maktuum muadiniinta nabigu ka mid ahay sal اla alay slm bilaal muadiniinta nabigu ka mid ahay sal اla alay slm halkaana wuxuu leeyahay sa ibnu yaziid muadin unbuu laha hal muadin culimada waxay leeyihiin marka muadinkaas halka ah oo la sheega waa lisalaati اljumca waa salaada jumca maxaa yeelay abi maxduura muadin wuxuu ka ahaa masjid alxaraam markuu muxuu aha muadinka ahaa cabdullahi bn maktuumna haaliban wuxuu addimi jiray salaada subax ayuu addimi jiray marka bilaal ibnu abi rabax bilaal ibnu abi rabax walaa rabax ya culamaadna ahy rabax bilaal ibnu rabax radia allahu ta an ardah wuxuu ahaa muadinka masjidka nabigana sal اllah alay slam oo jumcada keligiis addimo cid kale oo salaada jumca addimi jirtay lama arka marka maqsuudka waxaa weeyaan muadin kale oo salaada jumca fi lmasjid الnabowi nabigu u addima ma lahan jirin sidaa weeyaan xadيid kun saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadيث صaxiixa qala imam nas alي mt abarna mxamed بn cabdilcl aلصancani wa iqa qala xadaثna muctamir ibn sulayman wa iqa can abihi abi sulaymaan ibn darkhan weeyaan wa iqaة xaafiظ can الzuhri mxamed shab zuhri can isa ibn yaziid wuxuu ka wariyey radi الlahu ta arda qala isa ibn yaziid kaana bilaalu bilaal wuxuu ahaa ibnu rabax radi allahu ta arda yuadinu mid adimo idaa goorta jalas uu fariista rasul rasulka al sl sl al mimbarka uu ku fariisto yowma aljumcati maalin jumca markuu nabigeenna calayh sala slam mimbarka ku fariisto ayuu adimi jiray waa sida hadda aan samayno faidaa nazala markuu soo degana oo nabiga khudbada soo dhamay sal اla alay slam aqaamuu waa aqimi jiray uma intaa kadibna kaana saas ayuu saas kaana wuxuu ahaaday kadalika sidaas fii zamani abi bakrin zamanka abubakr iyo cumara zamanka cumar radia allahu canhuma saasay xaalad ka socotay laakiin zamanka cumaan ayaa xaalad isbadeshay radia allahu tacaala canhum jamiica baab salaati salaad ayuu baabkan u baab yahay yowma اljumcati maalinta jimca liman qof jaaa imaaday waqad kharaja walaal qad kharaja uu waxaa weeyaan soo baxay alimaamu imaamka ay sacid almimber kharaja bimacnaa sacid almimber wey mimbarki uu koray qofka mimbarkii imaamka oo saaran soo gala inuu salaad tukado oo salaad laga rabo taxiyatulmasjida uu tukani uusan u aabayeelin khaiib ayaa taagan ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun saddex boqol iyo han iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay amat abarana moxamed bn cabdilal asancani qaala xaddaana khaalid ibn xaari alhujaymiy wa iqatu habt qaala xadaana shucba ibn اxajaaj waa imaamkii can amar ibnu dinar wa iqatu habt qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay jaabira bna cabdillaah radia allahu taala arda ayaan ka maqlay waradya can abihi kadalika yaquul isagoo le ina rasuula rasulka a sal l slm qaala wuxuu yidhi idaa jaa haduu yimaado axadukum midkiin waqad kharaja alimaamu imaamkana uu waxaa weeye mimbarka foray koray waqad kharaja walaal qad kharaja uu soo baxay alimaamu imaamka intuu soo galay uu mimbarka koray weeyaane falyusaliha tukada rakcatayn laba rakca tukada qaala shucbat wuxuu yidhi yowma aljumcati idaa jaa axadukum yowma aljumca yuu ku daray ama gadaal ha ka marya ama horey ha ka marya weeyaan baabu maqaamu alimaami fi lkhudba booska uu khaiibka markuu khudbayna istaaga ayuu baabkan u baab baabu maqaami alimaam imaamka booskiisa fi lkhudbati markuu khudbada ahrina ayuu baabkan u baab xadiidka kun saddex boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alay amat akhbarna cmr ibn sawaad ibn aswad almisri waa iqa qaala anba'ana ibn wahb cabdillahi ibn wahb weyaan qaala anba'ana ibnu jurayj ibnu jurayj waa cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj waa iqatan habtun yursil ana aba zubayr xawi maxamed ibnu muslim tadrus waa iqa saduqun saduuqun eh, yudalis abarahu wuxuu sheegay anahu isaga samic inuu ka maqlay marka kan samaac ayuu muujiyey tadliis meeshaan sooma galay marka an iyo anna iyo ma keenin waxaa weeyaa anahu isaga samica wuxuu ka maqlay samaac iyo taxdiidka ayada marka tadliis meesha waa ka baxaya anahu isaga samic wuxuu ka maqlay jabir bn cabdilaahi radia allahu tacala anuma yquul isagoo le kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm idaa goortii khaaba u khudbeeyo yastanidu wuxuu ku tirsan jiray ilaa jidcin ilaa jidci nakhlatin geed timir laantiis oo tiir ah ayuu ku tiirsan jiray oo min sawaari masjidi masjidka tiirashiisa ka mid ah ayuu saas ugu yara muxuu ahaa tiirsan jira nabigana sal slam falamaa goortii sunaca la sameeyey almimbaru mimbarka la sameeyey wastawa caleyh nabiga uu ku ekaaday uu ku khudbeeyey iarabat istawa caleyhi uu fuulay dhah mimbarka ayuu nabigana furay sal slm khudbad intaan la gaarinba iarabat waxaa isbaraanbartay tilka saariya tiirka iyada ahayd ka xaniini naaqati hasha sida ay muxuuaha u oloshay oo kale ay u oloshay weeyaan hasha canugeeda marka laga qaado ama canugii yaraa eh, laga kaxeeyo siday u oloshay oy u qayliso ayuu muxuuaha isna isu baraanbaray ama ay u riinta xataa samicahaa ilaa ay ka maqlaan ahlu almasjidi masjidka dadka ku jiroo dhan ay maqlaan xataa nazala ilaa ka soo degay ilayha laantaas xaggeeda usoo dega rasul rasulka sl slm factanaqaha nabigu o oo saas u qabta nabigeena sala allahu calayh wali waslem fasakatat kadibna way aamustay yani yaxinu ilayhi اljidcu laantimireedki ayaa nabigeena sal l slm ka tegitaankii uu nabiga ka tagay oo mimbarkaas u aaday ayuu u oynayaa waa jamaad laakiin waxaa laga yaabaa qofki inuu yidhaahdo kayfa taxinu wa tabki aljidcu laantaas siday marka ay muxuu ahaa ay u oynaysa u ololaysaa amaba ay u riimaysaa inuu isdhahaa laga yaabaa maalinta qiyaama waad rabbiga subxaanahu wa tacaala jirkii qofka inuu ka hadashiini aakhira haddii aad tirada iskagama qiyaasan adduunkaan imow adduunkaan imow waxyaabo badan oo jamaadaad ah amaba aanba hallinba oo sida muxuu ahaa dugaagtoo kale inay hadleen sunnada nabigan ku cadday sala allahu calayhi waaalihi wasalam ninkii ruwaagah neefka uu ka qaatay kadibna inta ka daba orday ka soo ritay uu soo fiiriyey uu la hadlay uu yidhi waxaa weeyaan maalinta cid raacda ayna jirin yaa iga cilin doona yaa iga celin doona waa tii uu yidhi marka inay jamaadaadka hadlaan ama ay waxaa weeyaan xayawaanaadka anan cajmaawaadka ay hadlaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka hadashay waxba kuma ahan waxba kuma ahan weeyaan waa yahay hay baabu qiyaami imaami imaamka istaag uu istaagay ayuu baabkan u baab yahay fi khubati khudbad markuu akhrina inuu isagoo taagan khudbada akhriyo ayuu baabkan u baab fadhi lama ogola allaahuma fadhiga hore oo aadaanka ka horeeyo iyo fadhiga labada khudba u dhexeeyo waa gooni laakiin fadhi kale lama ogola weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai alي amat axmed ibn cabdillaahi ibn xakam wa iqa qaala xadaana moxamed ibn jacfar qundar weeyaan wa iqatu saxiixu kitaab qaala xadaثana شhucba waa imaamkii can mansuur ibn muctamir wa iqa can camr ibn mura aljamaliy wa iqaة caabid can abi cubaydata abu cubayda ibn cabdilahi bn mascuud weeyaan waxaa dhalay cabdulahi ibn mascuud radia اlahu ta arda wa iqa can kacb ibn cujrata wuxuu ka wariyey radia اlahu taala arda qala wuxu yih kacb ibn cujra dakhala masjida masjidka dakhala masjida masjidka ayuu soo galay wa cabduraxmaan ibnu umi اlxakam ninka cabdiramaan ibn umi اlxakam la yihahda yakhطubu uu khudbayni qaacidan isagoo fadhiyo khudbadii jumcadu u taagan yahay wuuna fadhiyaa faqaala wuxuu yidhi unduruu ilaa haada warbalkan fiiriye oo eega yakhطubu uu khudbaynaya qaacidan xaaluu yahay mid fadhiyo waqad qaala allahu alla weyne wuxuu yidhi caza wajal waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima sidaa weeyaan aayaddaas suurat suuratuljumca waad garanaysaanoo nabigeena sala allahu alay slam isagoo khudbo u taagan ayaa safar dhankaas shaam ka imaaday oo raashiin iyo dar iyo wax aad looga baahnaa wato daruuri wada ayaa magaalada madiine soo galay waana la kala boobi wixii xaalad adagna lagu sugnaa dadkii marka markay indhaha saareen nabiga calayi slat slaam iyo toban iyo laba qof ayaa laga tagay intii kale waa iska tageen ilaahay markuu u eedeeyey wuxuu yidhi waidaa ra-uu tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min atijaara wallahu khayru raasiqiin saasuu nabigeen yihi sala allahu alayhi waaalihi eh, ayuu rabbigan yihi subxaana wa tacaala cafwan uu rabbigan yihi marka eh, watarakuuka qaa'iman waa marka khudbad marka in qiyaama lagu akhrina wuxuu deliishaday nabigeen ugu taagna sal alla alay slam marka fadhigaan uu ku akhrina inay waxba ka jirin ay u deliishanaan mashaaikhdeen nin ka mid a ah, eh, jazahu llahu khayran wuxuu sheegi jiray qofka aalib cilmiga ah mararka qaar waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa in musmaar lagu daadiyo masaamiir iyo lagu daadiyo oo meel aadan ka dhaqaaqi karin lagu istaago marka nin walba dee ragnimadiisa ayuu ugu baxayaa moogta aqoontiisa xataa mararka qaar maaha ragnimo ugu baxaya marka wadaad marka ayaa waxa u yimid nin gaal ah u dhihi jiray de qiso khiyaali ahaa bis waa qiso dhacday ma aqaano sheekhaa sheegi jiray xafidah marka sheekii marka uu yimid wuxuu yidhi ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala maa faradna fi اlkitaabi min shay kitaabka qur-aanka waxaan ugu tagnay lama arka soo sidaa ma <laughs> kadibna wuxuu yidhi magacayga qur-aan soo saar magacayga qur-aan soo saar in lagu dhaha laga yaaba inuu joon ku imaado laga yaaba jon uu ku yihahdo magacayga qur-aanka kasoo saar marka cilmigaaga haddii uu yara muxuu ahaa eh, aad iskaga celin karto ood xaqiiqada u kartan la garay haddii ragnimo aad haysana waa suuragal inaad muxuu aha ragnimo iyo aftahnimo iskaga celiso iyo muxuu aha qofka inuu leeyahay masaladan loo yaqaana eh, sariic albadiiha inuu qofka markiiba carabka ay jawaabta saaran dumarka iyo ragga dumarkaa ku badan marka wuxuu yidhi ha magaca cook magaca cook markaasa wuxuu yidhi qur-aankay ku taalaa wa taraa kuuka qaaiman wa taraa kuuka qaa'iman arrinta ayada ma bannaan tahay oo in qur-aanka saas loo deliisho ma bannaan tahay mise ma bannaano waa baab kale oo dee sheekha isaga uu soo naqlinay qofka samey isaga ma ahan laakiin isaga uu soo naqlin jiray xafidahu llah waxaan kala jeedaa marka mararka qaar waxaa laga yaabaa in qorta lagu galo sariic badiiha qofka marka inuu yahay waxyaabaha qiimaha badan oo ilaahay qofka uu ku manaystay kamid tahay ingiriiska ayaa waxaa laga sheegayay bugaan ka akhriyey nin baarlamaanka ingiriiska ku jira ayaa nin ra-isul wasaare ahaa ama ra-iisul baarlamaan waxay maaqaane ay wuxuu damcay inuu ixraaj geliye oo dadka hortooda uu ku ceebeeya markaasa su-aal wuxuu weydiiyey aada uqaab u qaab daran wuxuu yidhi war adiga meeshaan maxaa ku keena <laughs> meeshaan maxaad ka soo doontay meeshaan baarlamaanka adiga aabbahana dameerwad ayuu ahaa adna dameerwadaad ahayde meeshaan maxaad ka soo doontay meeshaan bini aadana iskugu yimid markaasuu yihi dameerihii markii waa la soo booday kii markaasu u dameerihii magaalada ka dhammaaday markaasa dameer aan ku irta ku xira eh, gaari dameerkii ayaan waayo inaad adiga joogtaan ogaada marka adiga inaan kugu xirtaan u imid khalaas intaha war miyaa jirade sheekada waa isku dhamaatay mogta marka mararka qaar sariicubadihada qofki inuu ilaahay waafajiyo waa fadli ilaahay dadka dhan lama wada sii dadka qaar khalqiga ilaahay ka mid ah ayaa la siiyaa amaba malu mxuu ahaa basharka qayb ka mid ah qofka marka diin iyo khayr u adeegsado oo inu diinta ku difaaca u adeegsado waxaa aad dadka sariicubadihada ugu fiican waxaa weeyaan waa dadka munaadaraadka marka dood cilmiyeedka gaalada iyo munaafiqiinta iyo eh, ahlu baailka iyo marka lalamurma qofka kulamaa uu sariic albadihayo markiiba dee uu ilaahay waafajina inuu hadalka la soo boodo si fiican bugu adkaani ragga aadka loogu yaqaan waxaa ka mid ah eh, ninka la yidhaahdo sheekh axmed didaat caleyh raxmat waxaa kaloo ka mid ah wadaadkan haddaba jooga oo zaakir nayk iyo rag badan ayaa ka mid ah oo ilaahay u waafaji subxaana wa tacaala in baabkaas uu fududaado waayahay markaasaa wuxuu yidhi unduruu waxaad eegtaa ilaa haada kan yakhtubu khudbayna qaacidan xaal yu mid fadhiyo waqad qaala allahu allaweyne wuxuu yihi caza wajal waidaa ra'uu tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima waidaa ra'uu haddii arkaan tijaaratan ganacsi aw amaba lahwan dheeldheel infaduu ilayha xaggeeda ayay u cararayaan addunyaa inama alxaya dunya lacibun wa lahu waa lahwigii uu rabbi sheegay subxana wa tacaala watarakuuka way kaa tegayaan qaa'iman xaalatay mid taagan qul maa cinda allahi khayru min lahwi min atijara wallahu khayru raasiqiin baab fadli fadliga baab lfadli fadli ayuu baabkan u baab yahay fi dunuwi dhawaasho min alimaam imaamka loo dhawaado fadliga kusugan ayuu baabkan u baab yahay xadidka kun saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nas alي mat akhbarana maxmuud ibnu khaalid الdمشقي ثقة قال xdثna cمر بن عبدالواحد الdمشقي ثقة قال xdثna يحيى بن الحارث الdimاrي الdimاrي xalayaan soo marnay يحyى بن الحارث الdimاrي waa ثقة يxadث isagoo ka warramay عن أبي الأشعث السنعاني وشhراحيل بن آdة waa ثقة عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى رضاه عن رسول الله وxuu ku uri sل sلم qال nabgen وxuu yihi xadidkan hore usoo marnay man غasla qofkii dhaqdhaqdo ama weyse qaato amaba in la qubaysto sabab u noqdo wakhtasala isagana qabaysto wabtakara jirmaado oo waqada ka laha oo waddana u dhowaada meel imaam imaamka u dhowaado wa ansata dheg raaraciyo uma intaa kadibna lam yalqu aan laqwi la imaanin kaana waxaa u sugnaaday lahu isaga bikulli khuwatin tallaabo la arka ka ajri sanatin sanad ajarkeed ayaa u sugnaada siyaamihaa soonkeeda iyo waqiyaamiha istaageeda ayaa u sugnaada saasuu nabigan yihi sal slm marka dunuwigaas u dhawaashada imaamka loo dhowaado maalinta jumcada ah fadli badan baa ku sugan xikmadaha ku jira waxaa ka mid ah qofka hadda sabanka ku tukana oo kale msian sigiska iyo qofka meeshaan bartamaha dhexda ku tukani iyo qofka halkaan ku tukani fahamka khudbada waa u kala duwan yihin shaki ma laha marka dunuwiga maqsuudkiisa waa sidaas marka dadka waad aragteen laba qaybood u qaybsamaan dad waa samci oo maqalkaay wax ku qaataan indhou isku qabana oo dhegaysani yasmac wayafham akar bisamc dadna waa basari oo waxaan la sheega haddii indhaha ay ku haynin soomaalida basari ay u badan yihin la socda soomaalida bidiraasa haalib الsoomaaliyiin waxaa samciga waa ku yaryihiin dadku maqalka <laughs> lidaalika waxaa weeyaan waa waa soomaalida inaad waxbarto aad doonaysid waa inaad muxuu ahaa aad projector iyo howlahaas eh, midabada iyo aad u badiso aad u badiso sidaa weeyaan marka basariyin waa ummaddan soomaaliyeed alcum marka waxaa weeyaan eh, eh, udhawaashada loo dhowaana marka imaamka waxay keenaysaa qofka inuu la falgalo oo wuxuu sheegayey iyo ishaaraadkiisa uu fahamkiisa aad usii xoogeysto kow baabka labaatanaad baabu nahyi reebid liska reeb ayuu baabkan u baab yahay can takhaطi riqaabi الnaas dadka qortooda in laga tallaabsado ama laga tallaabsado walimaamu imaamkana cal mimber mimberka uu saaran yahy yowm jumcati maalinta jumca reebid liska reeba dembiga ku sugana la caddeeyo ayuu baabkan u baab yahay qofkuu soo daahaya kadibna dadkii kan ka tallaabsa kan ka tallaabsa kan ka tallaabsa laba isku muxuu ahaa wada fadhida kala riix mogta waa xaalad yaro dhib badan xaqiiqatan oo tusinaysa qofka inuu haflo ku jiro ama jahliga ku jiro qofkaas oo waxaa weyaan waxaa ka imaana jaahil buu ka yahay ama aflo waxaa weyaan laa yubaali danka ma laha dadkan xurmadooda iyo dadkaan soo hormaray eh, ilaali iyo waxaas qalbigooda eh, lidaalika ummadeenna hadda soomaalida haaliban kuma badno aad aragteen eh, annaga iyo dunuusiyaanka iyo dadka in laga tallaabsado uma badno lidalika qofka soomaaliga weliba akhyaartii hore markii la fadhiyo qofka hadduu dad inuu dhexmar ay noqoto yani gacmuhu iska hormarinayay oo saasuu dhihiyo indonesiyaanka nocaas ayagana la yaab xaramkan ku arkay markay dhexasle ninka amuba kufaaba ama qofta ay kuftaa markay dadka dhex marayaan aad waxay iska ilaalinayaan qofki inay ka tallaabsadaan laakiin ummadahan kale khaasatan qolyahan walaalaheen eh, hindida iyo afrikaankan kale oo waliba galbeedka africa ka imaaday iyo ayaga waxaa weeyaan si fiican baa muxuu aha lagu mari <laughs> haddii ama madax lagaaga istaago waa nasiibka nasiibka lakin soomaalida uma badna ficlan ayaga indonesiyaanka waa dadka ugu ron intaan arkay laakiin jiilkan dambe oo hadda soo baxay tarbiyada hore haystaan wa allahu aclam waaya xadiidka kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleyhi raxmat ullah akhbarana wahb ibnu bayaanin ibnu xayaan alwasiti waa iqat caabid qaala anbana ibn wahb abdulahi bn wahb qaala samictu waxaan ka maqlay mucaawiya ibnu saalix بن حdayr الxdrmي wya صdوq lah أwham عan abiلzahiriya abiلzahiriya waa xudayr ibn qurayb alxadrmi waa saduq isna can cabdillahi ibn busrin ibn abi busr almaazini uh, ninka isaga ah waxaa weeyaan waa saxaabi jaliil ah radia allahu taala ardah qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa jaalisan mid fadhiya ilaa jaani qaala wuxuu yidhi abuzaahiriya ayaa dhihi oo raawiga ka wariy cbdulahi bin muuse ka wariyey ayaa wuxuu yidhi qaala abu zahide wuxuu yidhi kuntu waxaana jaalisan mid fadhiyo ilaa jaanibihi dhinaciisa cabdulahi bin musri oo saxaabigaas ayaana fadhiyey yowma aljumcati maalin jumca fa qala wuxuu yidhi jaءa rajulin baa yimid yatakhaطa isagoo ka tallaabsani riqaaba annaas dadka qortooda faqala lahu rasul lah ku yiri sal slm ay maxaa idiin qoran ya faqaala lahu rasul wu ku uri sal slm h ijlis ee fadhiiso ee fadhiiso faqad aadayta dadkaa dhibtay dadka ead dhibtay fadhiiso saasuu ku yihi nabg sal slm rwayad kale waxay ahayd faqad aanayta wa aadayta waad soo dibdhacday kadibna ummaddan waad dhibtay ee fadhiisa saasuu nabig ku yidhi salى اllahu عalayhi waalihi waslm baab salaati salaada yuu baabkan u baabiyey yowma aljumcati maalinta jumca liman jaءa qofka yimaado walimaamu walxaal alimaam imaamkana yakhطubu u khudbayni muxuu samayni ayuu baabkan u baabiyey xadiid kun iyo afar boqol alxamdu lilah rabi اlcaalamiin caawa kun iyo afar boqol oo xadiid ayaan xirnay ilaah fadliga subxaanaه wa tacaala dalika fadl اllahi yuutiihi man yashaء wallahu du lfadl اcaظiim waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas alي mat abarana ibrahim ibnu alxasan wa iqa wa yuusuf ibn saciid waa iqa isna wlafdu lahu qaala waxay yidhaheen xadaana xajaaj qaala waxay yidhaheen xadaana xajaaj ibn maxamed alacwar almasisi wa iqaة tabt can ibn jurayj cabdilmلك بن cبد بن jurayج wa ثiqaة فaqih faadل yudls qala akhbaranii cmr بn dinaar wa ثiqaة tabt anahu isaga sami wuxuu ka maqlay jabir بn cabd الlahi radي الlahu taعalى canهuma yaquul isagoo leh jaءa rajulin baa a yimid wالnabiyu nabigeena sal slm cala mimberi mimberka uu saaran ywma اljumcati maalin jumca faqaala lahu wuxuu ku yihi nabigeen ala sl slam arakacta miyaad rukuucday rakcatayn laba rakca yani laba rakca miyaad tukatay qaala wuxuu yihi ninkii laa maya nabiga wuxuu la hadlayaa ninkii soo galay nabigeenoo ala sl slam khudbada akhrina oo mimbarka saaran qaala wuxuu yihi farkac labada rakca rukuuc weeyaan xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya taxital masjidka booska ay joogta sidoo kale waxaa laga qaadanayaa qofka khatiibka ah in isaga ay u bannaan tahay inuu dadka ma'muumiinta la hadlo waraqdiga ka dhacday wax ka arinaya war waraqdii soo qabta inuu yihahdo waxba dhib ma lahan ama qof muxuu ah dadka dhex jiiriyo dadka dhibi inuu yih war dadka fadhiisa inuu yidhahdo waxba dhibaato ma lahan weyaan amaba inuu eh, wa dadka dhibaatayna inuu arko yihah war waxa iska qabto ama waxaa leexiyo inuu yidhahdo waxba dhibaato ma lahan sidoo kale qofka ma'muumka an ah haddii uu imaamka la hadlo isaga inay u bannaanta inuu jawaabo intaba waa laga qaadana weyaan wallah aclam baabulinsaati dhegeysi la dhegeysta khudbati khudba la dhegeysta baabkan u baab yowma aljumcati maalinta jumca xadiidka kun afar boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي mat abarna qtay bn saciid qala xadaثna layth ibn sacd waa imaam ahli misra can cuqayl ibn khaalid اlayli wa iqaة tabt can zuhri maxamed shaab zuhri can saciid ibn musayb wa iqaة tabt faqih can abi hurayrata wuxuu ka wari radi allahu ta arda an nabi nabig uu sl sl qal nabigan wuxuu yidhi man qaala qofkii yihahda lisaaxibi saaxibkiis ku yihahda yowma aljumcati maalinta jumca walimaamu imaamkan yakhtub khudbayni ansit niyo aamus nin daldalma ayaad aragtay ansit ayaad ku tidhi faqad laqaa qofkaas laqwi ayaad la imaaday hadal aan banaanayn oo baail ayuu la imaaday saasuu nabigeen le sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxyaabaha aad aadka ula yaabaysa ummaddan soomaaliyeed inay diinta degtay nooc kastoo yihiin aad ku garanaysa maalin jumco ah masjid nabowi banaankiisa ku tuka ama masjid alxaraamka banaankiisa ku tuka maalin jumca cummaasha dadka shaqaalaha oo meelaha ama bangaladesh ama meelaha ka imaaday oo walaalaha muslimiinta jahliga meeshuu gaaray yacni haddii aad ilaahay ku waafajiyo ood muxuu ah ku tukato un adiga meelaha banaanka oodan meelaha gudaha dadka eh, caadiga aadan la tukanin oo dadka shaqaalaha iyo dadka soo daahay iyo dadka maqaaxada ka shaqayna iyo aad la tukato wax la yaab lala yaabo maad arkaysaa telefoonada sidai caadiga aad u shidan yihin bangladesh lala hadli intaasa lala hadli sheekada waa caadi waa laisku jeedaa cunaa la cuni xaalad adiga aad la yaabaysaan ayaa meesha ka dhici ma tawaqacaysaan soomaalina waa samaynayaan nooc kasta xitaa qolyaha la leeyahay kuwan sunnada ma yaqaanaan ma ku dhaqmaayaan uma jeedaan ma samaynayaan lidaalika soomaalida waad aragteenoo waxay samayn jireen wax dhow wakti dhow aan fogeyn markii salaada khudbada la gaaro imaamkii muadinku ay soo dabagelayaan yaa hormari maqaana muadinka markaasaa wuxuu leeyahay istamicuu lilkhaiib ansituu faman takalama falaa jumca hadal noocaas ah lafdigiisa ma aha oo akhrinayaa halkaas ilaa uu muxuu ahaa halkaa ka fuulo markuu mimbarka fuula e, imaamkii ood assalaamu calaykum yihahd intaas wuu hadlaya isaga wuu aamusaya kadib markaas ah, dadku wuxuu u sheegaya marka in la aamuso soo ma jeedaan ummaddaasna waa iska sheekaynayaan marka ficlan sababtana maxay tahay jahliga meesha uu jooga ayaad garan kartaan ummaddan soomaaliyeed qalbi adeeg yar oo iyo qabyaalad yar intaas haddii un ay ka bixi lahaayeen qabyaalad yar iyo qalbi adeeg yar haddii ay ka bixi lahaayeen runtii ummad la mid ah oo caalamka joogta oo wax aad u yar sida dhabta maxaa yeelay inta hadda haysato oo culays ah oo soddonka sano soo dhaafnay haystay bal soddonka sano kaba dhaaf ka hore boqol sano ka hor inta haysatay oo iraban iraban saas la tifay maca daalikana weli diintoodii ay baaqi u tahay oo noloshooda ay baaqi u tahay oo waxaa weeyaan dalalkoodii in badanoo ka mid ah ay baaqi u tahay xitaa meelihii kale oo la raaciyey laftarkooda ay sharaf iyo awood iyo waxyaabo badan ku leeyihiin oo ummadihii ay u tageen ayagu soo qaxootiyoobeen ay maanta ayaga caawinayaan oo ayaga ay u yihiin ummad ficlan waxaad garanaysaa in ummad aan inaba caadihin ay yihiin waxyaabaha ilaah ad ku badbaadinana ay ka mid tahay sadaqada tirada badan iyo waxaa weeyaan qur-aanka alqur'aan wasadaqa labadaas soomaaliya ku gaara asadaqat alqur'aan nimankan carabta ah waxaa laga yaabaa soomaalida beriga hore waxay u hanqaltaagi jireen carabtaa loo hanqaltaagi jiray laakiin dhabtaan idiin sheegi macallin qur'aanka dowladaha khaliijka kaba soo qad sacuudiga oo kale macallin qur-aanka oo la yidhahda kan lacag badan baa la siiyey mataqaan inta la siini mataqaanaan sideed boqol oo riyaala la siini sideed boqol oo riyaala la siini jamciya jamciyaadka qur-aanka oo muxua u taagan mishaarka macalinka amaba sacuudi ha noqdo amaba hayr sacuudi ha noqdo ee waxbaa kala sarreeyaan macalinka lix boqol ayaa u go-on oo riyaal lix boqol riyaal ma taqaanadayd waa laba kun oo shil afwan waa waa waxaa weeyaan waa waa laba iyo toban kun oo shil haddii ay waalad war han iyo toban kun oo shil bal ka warrama qur-aan aanba lacagtiisa la bixinin intee lagu barani qur-aan aan macalinkiisa wa la siin intee lagu barani soomaalidana waa taqaanaano macalinka fadhiisinta horeba ari si lo si lacag si waxaa weeyaan gabar u dhis guri u dhis wamaa ilaa daalika markuu qur-aanka dhameeyana haddii ay boqol ahaayeen boqol halaada geela muxuua markiiba isagaa ugu taajirsan ya xaalad adag hadda magaaladan la jooga laftarkeeda waxaa weya koroonahan ayaa yara saameey mooyane macallimiinta alxamdulilah way ku dhaqnaayeen soo sidaa ma mise waa khaldane way ku dhaqan yihiin soomaalida waxbay quuraan maanta nairobi waxaa ka jira dad soomaali ah oo ilmahooda ka bixiyaan halkii canug labaatan kun oo shilin macalinka waxaa loo dhiibayaa labaatan canug labaatanka canugi waxaa laga siinayaa labaatan kun oo shilin miiqaa weeyaan ya toban haddii loo dhiibana laba boqol wa laba boqol way joogaan isli meel kale ha malayn macalimiin mishaarkooda uu yahay laba boqol oo kun ajir isli yaa bixini ummadda soomaaliyeed intaas wuxuu u quurayaa qofkan iskuulka xataa uma quura mararka qaar iskuulka hadda muxuu ah adduunka laga helayo dadka ay u yacaan uma quura qur-aankaas waa wuxuu ilaahay ku dhowran oo qur-aankaas qur-aanka qiimaha ay u hayaan soomaalida iyo xitaa dhaqdhaqaaqa inay u diidi jireen in uu dhaqdhaqaaqo oo yani kitaabka qur-aanka imaamka waxaa arkaya yaxya salaad bixinay shalay miyay ahayd mise maanta ahayd ma kitaab qur-aan ahoo mixmelka saaran ayaa halkan yeelay mixmelka saaran ala so dhor ma olin walaa xataa mimbar ma saarnayn umuusan quurin inuu mixmelka u daayo wuu qaaday kor ayuu saaray halkaasay ka joogtaa qur-aanka ummadda yani macno ahaan iyo waxaa noo dhiman un wax yaroo mataqaana qalbi adaygan iyo qabyaaladan yar in la afuufo bas wabilaahi atawfiiq caalamka dhan ba waxaa weeyaan gacanta soo gelay gacantooda insha allahu tabaaraka wa tacaala waa yahay h baabnsati h xadيid kun afar boqol iyo laba iyo iyo kun afar boqol iyo labaad waa xadيid صaحيixa qaala imam nas alي mt abarna cabdimalik ibn شhucayb ibn leyt ibn sacd waa mawlaah waa ninka asaga ah ibn sacd waxaa awow ah ninka la yihahda leyt ibn sacd imaam ahli misr ayaa u ah awow qaala xadaثanii abi abihiisna waa شhucayb ibn leyt ibn sacd wa iqaة faqiih nabiil can jaddi awowgiisna waxaa weya waa leyt ibn sacd waa imaam ahli misra waxaa weeyaan mashaa'ikh iyo culimo isdhashay oo wiil iyo aabbihii iyo awowgii oo intaba iqa habti ah oo inaba aan caadihayn weyaan ah, qaala wuxuu yihi leyt ibn sacd xadaanii waxa warray cuqayl ibn khaalid اlayli wa iqaة habt can ibn shaab zuhri maxamed ibn shaab zuhri imaamkii can cumar ibn cabdilcaziiz cumar ibn cabdilcaziiz mataqaanaa ibn marwan ibn اxakam waa amiirki aiqaة اlxuja can cabdilaahi ibn ibraahim ibn qaarid saduuq weeyaan can saciid ibn musayab raximah اllah raxmata waasica waraxima jamica ruwaat anahuma iyaga can cabdilaahi ibn ibraahim ibn qaarid maxaa idin qoran can saciid mis wa can saciid wa can saciid labadaba waa marka wa can saciid ibn musayab anahuma labadooda xadataa waxay u warrameen ana abaa hurayra waxay u warrameen cabdulahi ninka la yihahdo cumar abdilcaziz ay labadaba u warrameen anahuma iyaga xadataa waxay u sheegeen أنa أbا هريرaةa رaضي الله ت ض qال وuu yihi smعtu waxaan ka maqلay رsul baan ka maqلay صل sلم يقul isagoo leh إidaa qulta hadii aad tirahda لsaaxiibka saaxiibka ansit amus yowم الجimcaةi والimaam imaamkan يkhطب khudbayni faqad lagowta lagwi aad la imaaday hadal macno aan lahayn iyo gaf ayaad la imaaday weeyaan baabu fadل الinsaati amuska iyo dhegaysiga fadligu le ayuu baabkan u baab yahay iyo watarki lagwi dhelheesha ee ciyaarta in laiska dhaafa yowم اجimcati maalinta jumca xadiثkun aفaر boqol iyo saddeaad waa xadiث صaيixa qala imam ns abarna isaq bn ibrahim alxandri waiqat habt waa imaamkii qaala anba'ana jariir bn cabdilxamid adbi waiqat habt can mansur muctamir waiqa an abi mansuur muctamir waiqat habt can abi macshar abu macshar magaciisa waxa la yihah ziyaad ibnu kulayb alxandali weeyaan waiqa can ibrahim ibn yaziid annaqci waiqat habt can calqama ibn yaziid annaqaci calqama ibnu qays annaqaci wa iqaة habt faqiih can اlqarhac miyaa idiin qoran ma idiin qoranta qarhac magacyada qaar waa magacyo aad u adcod tuuloodin iyo magacyo aad la yaabaysa iyaad mararka qaar aad ku arkaysa can اlqarhac الdabi qarhac wazan axmed weeyaan alkuufi waa mukhadramun saduuq wa kaana wuxuu ahaaday ninka la yihah qarhac min alquraa'i اlأwaliin taabiciinta kuwooda quraada ah oo weliba ugu weynay da'da weyna ayuu ahaa can salmaan alfarisi radia allahu taala arda qala wuxu uhi salman alfarisi qaala lii rasul rasulka wuxu yidhi sal slm maa min rajulin nin ma jiro yataaharu dahaaro qaatay yowma aljumcati maalinta jumca kamaa umira sida loo faray uma intaa kadibna yakhruju ka baxa min beyti gurigiisa xataa yaأtiya aljumcata ilaa salaada jumca ama jumcada ilaa uu ka tago aw yunsitu dhag raaraciyo xataa yaqdiya salaatahu ilaa salaadiisa uu ka guta ilaa hadduu jira kaana waxaa ahaada kafaaratan kaana imaadkaas iyo istimaacaas dhegaysigaas iyo salaad gudashadaas wuxuu ahaadaa kafaaratan sooma kafaaratan mid dembi dhaaf u ah limaa qablahu wixii ka horreeyey oo min aljumcati lima qablahu min aljumca jumcada laga soo bilaaba limaa qablahu wixii ka horreeyey min aljumcati jumcadii hore laga soo bilaabo ayuu kafaaro u noqdaa weeyaan marka wax sahlan ma aha baabu kayfiyati اkhubati khudbada habka loo khudbayn ayuu baabkan u baab yahay khudbada habkeeda iyo waxyaabaha khudbada lagu furfurin ayuu baabkan u baab yahay xadid kun afar boqol iyo afaraad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasي alي abarna maxamed ibn muhanى alcanzi wa iqaة xaafiظ wa maxamed ibn bashaar bundar weyaan iqaة xaafid qaala xaddaana waxay yihahdeen wuxuu noo warramay moxamed ibn jacfar qundar weyaan waa saxiixu kitaab qaala xaddaana shucba ibn xajaaj waa qaala samictu waxaa maqlaa waa isxaaq isabiici camar ibn cabdillaahi asabiici waa caabidin ikhtalata fii aakhirihi iyo isagoo ka warramay ayaan ka maqlay can abi cubayda abu cubayda ibn cabdillahi ibn mascuud weeyaan waa can cabdillaahi uu ka warinaya ibn mascuud cabdillahi ibn abiis uu ka warinaya can nebi nabigan wuxuu ka warr sal sl qal nabigan wuxuu yidhi waan u tegi doonaa cabdullahi bn mascuud inuu wiilkiisa soo gaariy in kale waa hadalkiisa gadaal baan ka sheegi doonaa qaala wuxuu yidhi callamanaa wuxuuna baray nabigeenna khudbata alxaajati markii dan aan leenahay khudbada la akhrina ayuu na faray ama na baray khudbat alxaajada marka maxaa loola jeedaa arrin kasta oo diin ah oo macno weyn xambaarsan khudbada laga hormarina ayuuna baray ama khudbatuljumca ha noqoto amaba ha noqoto khudbada nikaax ha noqoto culimada qaar saasay qabaan khudbat alxaaji bimacna khudbat annikaax ayay qabaan laakiin sida raajixa waa wax kasta oo muhiim ah fadhi xataa haddii aad gelaysa shir ahoo masaalixda muslimiinta looga hadla inaad khudbat alxaaji ku bilowdo dhib ma lahan khudbada caadiga dhib ma lahan kitaab haddii la akhrina dhib ma lahan haddii waxaa weeyaan wax la kala xaaj wax kada marka khudbat alxaaja in caam laga dhiga ayaa haboonay culimada leeyihiin muxaqiqiinta ah qala wuxu abdullahi mascuud callamanaa wuxuuna baray khudbat alxaajati xaajada iyo danta khudbadeeda alxamdu lilah nastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxamada cabdu warasuuluh saas ayuu nabigeena baray uma kadibna yaqra'u wuxuu akhrinayaa nabigeena sal slm ama qofku wuxuu akhrinayaa ثaلaaثa aayaatin saddex aayadood yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ila waantum muslimuun suuraة ali cimraan ya ayuha aladiina aamanuu taquu ya ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida وkhلqa minha زawjaha وbaثa minهuma rijaala kaثيirا وnisaءa wاtaquu اllaha اladii تsاءluuna bih اlأrxaam in اllaha kana calaykum raqiba suuraة النisa ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum وyغfir lakum dunuubakum wsuuraة alaxzaaba nabigeen wuxuuna baray salى اllahu عalayhi waali waslm khudbadaas iyada ah oo saddexdaas aayadoodna la dabadhiga ayuu leeyahy cabdullahi bn mascuud radia allahu tacala canhu ardaa qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi ma fasirnaa saa ka soconnaa yakhyaari ka soconnaa waay alxamdu lilah khayr lansi qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abuu cubaydata ninka abuu cubayde ah oo cabdillaahi ibn mascuud wax ka wariyey lam yasmac muusan ka maqlin min abihi abihiis aabihiis marka kama maqlin شhaya waxna walaa cabdالرaحmaan iبn cabdالlahi iبn mascuud walaalkiisu cabdiraحmaan iبn cabdilahi iبn mascuud ahna isna aabbihii waxba kama maqlin so laba maaha tan saddexaadna walaa cabduljabaar ibn waa'il ibn xujr cabduljabaar oo taabici ahaa waa'il ibn xujr oo aabbihii ahaa waxba kama maqlin waxba kama maqlin marka halkaas iyada ah khulaaصada iyo gebagabada waxay tahay ninka la yidhaahdo cabduljabaar oo ina waa ibnu xujriya saxaabiga jaliilka ah dhalay waa ficlan waxba kama maqlin hadal kama taagno tan labaadna abi cubaydahan isna oo hadda xadiidkan ka wariya abihi isna waxba kama maqlin hadal kama taagno laakiin cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn mascuud inuusa wax ka maqlin hawsha iyada ah war baa ku jira war baa ku jira marka maxaa yeelay waxaa sugan in laba xadiid amaba axaadiid yaroo kooban oo abiis ka maqlay ayaa sugan sidaa darteed marka hadalka abu cabdiraxmaan annasaa'i caleyh raxmat ullah uu leeyahay saddexdaa ninba waxba kama ay maqlin aabbayaalkood laba waa lagu raacay laakiin mid ayaa waxaa weeyaan sida raajixa ah wax ka maqlay ninka la yidhaha marka abi cubayda oo ina cabdillahi bn mascuud ah xadiidkan marka abihi kama maqlin isna muxuu yidhi can abi can abi cubayda can cabdillaahi ayuu yidhi laakiin xadiidka inqiطaac haba ku jira laakiin xadiidka waa صaxiix wuxuu صaxiix ku yahay xadiidka musanifka laftiisa alimaam الnasa'i laftirkiisa ayaa laba ariiq oo kale ama ka badan ba ku soo arooriyey xadiidka oo mawsuul oo inqiطaac uusan ku jirin abilaxwas ninka la yidhaahdo oo ka warina cabdillahi mascuud muxuu ahaa wuuna soo gaaray xilowgiis ayuu ahaa wuu wariyey sidoo kale abi ciyaad nin la yidhaahdo oo cabdillahi mascuud ka warinaan imaamka laftarkiisa kitaab kusoo dhex arooriyey sida awgeed marka xadiidka waxaa weeyaan waana waxaan sheegaya muxuu aha khudbada laftarkeeda khudbada laftarkeeda sidaa darteed waxaa weyaan xadiidka waa xadiid saxiix ah meeshaan ku jira waxba ka dhibaa lama arko weyaan baabu xad imaami imaamka boorin oo booriye fii khudbati khudbadiisa cala اusli in la qabaysta yowma اjumcati maalinta jumc ayuu baabkan u baab yahay imaamka inuu dadkiira war soo qabaysto haddii qabaysla'aan u dareemo haddii laakiin hadda sida jirto caadiga oo cidaan qabaysanin ayba imaanaynin ama cidaan carfayn ay imaanayninna maba loo baahno sidaa weeyaan dadka waxaa wax looga sheegaa baahil ay u qabaan in wax loo sheega laakiin dadka in lala dultaagnaado ayagoo wix yaqaana oo sidaa yeela tadkiirka nacam laakiin in mar kasta lagu celceliyo waa laga haboon yahay maxaa yeele nabigana sal slam waad ogsoontihiin istawda iyo safitaanka safka u safi ama simi siduu muxuu aha samayn jiray xitaa af bas kuma kaaftoomi jir nabigana sal slm gacanta ayuu saa u marin jir dhabarkooda saasuu muxuu ahaa u safi jiray uu ku dadaali jiray markii u ogaaday inay fahmeenna istaw ayuu nabiga dhihi jiray sala allahu alayhi waaalihi wasalam waxba ma dhex kici jirin waxba dhex kaji ummadan soomaaliyed ilah fadliga subxana watacaala sufuuftana waxyaabaha qiimaha badan ood ilaahayna siiyey ka midta oo ummadaha kale ay haysanin xarameynka haddii aad tagto xaggii xaggaa la kala taagan yahay dadki inay muxuu ahaa corona xilligiis in la wada jogo ad umaynaysaa ma coroonaha malaha annaga mogta annaga coroonahan ba hadda isuke nayara kala fogey inkastoo ilaahay uu haddana jamciyey bifadli caza wajal coroonahan ummadda ku dhacay in allaha ka badbaadiyay intuu dhimatan alla naxariisto annagana allah naga qabto <coughs> marka masaladan ku saabsan marka ee isu dhawaashada waxyaabaha ummadda soomaaliyeed ay aad ugu fiican yahay ka midta oo lala la rag culamo weyn oo hadda haddii magacooda aan sheega ad la yaabaysaan ayaan ku garab tukaday dhowr jeer damba kama laha lagu isku degsan ya damba kama laha abadan walaa yaltafit waa rag waaweyn oo hadda maanta haddii aan idiin sheega magacooda aad madaxa aad leedihin bismi llah say wax jiraan annagana culimo iska dhaafe dadka muxuu ahaa dhallinyarada xataa abadan inkastoo laga yaaba in mararka qaar waxyaaba ay fududaystaan qaarkood laakiin inta badan way sarayaan muxuu aha lugaha soomaalida jazaahum allah khayr wazaadahum min fadlihi waa yahay xadiid kun afar boqol iyo iyo iyo iyo شhanaad waa xadيث صaحيixa qala imam ن abarna mحamed baشhاar bundar qala xadaثna mحamed jaعفر wa gundar qala xadaثna شhucba waa imaamkii can الxakم iبn cutaybaة الkindi wa ثiqaة habtun faqiihun rubama dallas annaafic mowla cabdillahi bn cumar wa iqatun faqiih an ibn cumar wuxuu ka wariyay cbdillahi bn cumar radi allahu tacala anhuma qal cbdillahi bn cumar khaaba rasuula nabiga ala yaqudbay sal slm faqala wuxuu yidhi idaa raaxa hadduu aada axadukum midkiin ila aljumcati jumcada falyaqtasil ha qabaysta ay idaa araada arawax inuu aada hadduu damca ha qabaysta weeyaan xadiidkun afar boqol iyo yani nabigeena wuxuu ku sheegay khudbadii ayuu utaagnaa maxalushahidku halkaas xadiidkun afar boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa ama saxiix isnaad ah qala alimam nas alي abarna mxamed ibn slmة اlmuraadi wa iqaة tabt qala xadaثna ibn whb cbdillah bn wa iqaة tabt faqih can ibrahim ibnu nashiiطin ibrahim ibnu nashiiط ibn yuusuf alwalaaniy alwaclaaniy waa iqa anahu isaga saa wuxuu weydiiyey ibna shahaab zuhri ayuu weydiiyey can اlqusli qabays yowma اljumcati maalinta jumca la qabaysto faqala wuxuu yihi sunatu waa sunna yani waa mashruuc weeyaan waa lays amray waqad xadaanii bihi waxaa ii sheegay salim ibn cabdilahi ayaa ii sheegay can abihi abihi iga warramay ana rasul rasulka sal slm takalama inuu ku hadlay bihaa qobayskaas cala mimbari mimbarka inuu ka sheego halla qobaysto maalinta jumca inuu yidhi ayuu ii sheegay weyaan sidaa weyaan xadiidkun afar boqol iyo todobaad waa xadiid saxiixa qala aimam bn sacid mt abarna qutayb bn sacيid qala xadana layt bn sacd layt bn sacd can shahab الzuhri can cabdilaahi ibn cabdillaah ibn cumar ibn الkhطaab radia allahu tacaala can اljamiic waraxima jamiic aruwaat waa yahay waa iqa can cabdillaahi bni cumar wuxuu ka wariyey cabdulahi bn cumar bn khaaab radia allahu tacala anhuma can rasul lah wuxu ka sal slm annahu rasuulkeena qaala wuxuu yidhi wa huwa rasuulkeena qaayimun uu taagay almimbari markuu dushiisu taagan yahay man jaءa minkum اljumcata jumco qofka yimaada falyaqsilha qabaysto yacni qofki inuu imaado damcaha qabaysto qaala waxay idhahdeen qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi dheh xadiidka marka isnaad wuu taabanaya xadiis soo noq noqonay mararka qaar abu cabdiرaحmaan culimadu waxay yidhahdeen waa xadii cilal xadii eh, kitaabka kitaab cilal ay yihahdeen cafwan kitaab cilal waa ay yidhahdaan maxaa yeelay cilada ayuu soo aroorinaya wuu ka hadlayaa eh, riwaayaad iskhilaafsan uu ka hadlayaa kan hebel sooma gaarin uu dhahayaa koley waad aragteen saas sima ahan kutubaha kale haddii ay ku jirtana waa wax kooban aad u kooban weeyaan marka waa kitaabka ugu adag sunanka kitaabka ugu adag waa kitaabkan haddii kan marba laga gudbo khalaas kuwan kale waa lagu durdurani orod ayaa isdaynaysaan insha allah tobaarak wa qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa maa aclamu ma ogsooni axadan qof oo taabaca ley ley ibn sacd ku raacay calaa hada اlisnaad sanadkan habkaad u wariyey cid ku raacday ma ogi e hayra bna jurayj cabdilmalik bn caiz bn jurayj qofaan ahayn oo ku raacay ma aqaano weeyaan wa asxaabu zuhri zuhri ragga xertiisa ahna yaquuluuna waxay leeyihiin markay xadiidka warinayaan can saalim ibni cabdilaahi ibni cumar can abiihi oo cabdillahi bn cumar ay ka warinayaan badela cabdilaahi ibni cabdillahi bni cumar meesha uu leyt ibnu sacd ibnu shahaabi zuhri inuu ka wariyay cabdilaahi ibni cabdillaahi bni cumar uu sheegay ragga kale oo xirta ibnu shahaabi zuhri ah dhammaantood waxay yidhahdeen bedelka cabdilaahi bni cabdillaahi bni cumar ay yidhahdeen leyt uu yidhi iyaga waxay yidhahdeen saalim ibn cabdilaah ibn cumar booska cabdilaahi ibn cabdilah ibn cumar waxay geliyeen salim cid ku raacdayna oonan lay oonan ahayn ninka abdai cabdilmalik ibn abdi ibn jurayjna lama arko lay ibn sacd ayaa ku raacay marka oo habkan wariyey ah, ibn jurayj ayaa ku raacay saas ayuu leeyahay muxuu kala jeedaa marka imaamka xadiidkan waa daciif mula jeedaa maya wuxuu rabaa inaad ogaato in leyt ibn sacd iyo ibnu jurayj ay ka wariyeen cabdilaahi ibn cabdilaahi ibn cumar raggii kalena ay ka wariyeen salim ibn cabdilaahi ibn cumar marka wax dhibaato oo ku sugan haba yaraatee ma lahan sidaa weeyaan waxaa iyadna sidoo kale ah ibnu jurayj laftirkiisa waxaa weeyaan ibnu shaabi zuhri intuu ka wariyey ayuu haddana wuxuu kala sii wariyey salim labada jeer buu wariyey marka xadiidka duruqdaas inuu leeyahay saa lagu wari inuu kuu sheego muu rabaa oo sida muxuu aha zuhri qaarna ay ka wariyeen inuu ka wari salim qaarna cabdilaahi ibn cabdillaahi ibn cumar uu ka wariyey inaad ogaato oo saas haddii hadhowtay ay ku soo aadan dhihin waa khalad ood la soo boodin intaas ayuu rabaa inaad ogaato sidaa weyaan wallahu aclam waayahay baabka شhan iyo labaatanaad ee kitaab aljamc hoos imaani baabu xad اlimaami aan ka gudubna kaas isaga miya baabu xad اimaami imaamka boorin oo booriyay baabkan u baabyahay fii khudbati khudbadiisa calى اlgusli yowm اljumca maalinta jumca in la qabaysto kii hore waa wuxuu ahaa ya hay marka inuu dadka ku booriyey ayuu baabkan u baabay xadid kun afar boqol iyo shanaad waa xadid saxiixa waan soo maray xadidkaas waan soo maray a xageed ii celiseen marka hay axsanta baabu xad اimaam imaamka boorin uu dadka ku booriye calى الsadaqati sadaqa yowma اljumcati maalin jumca fii khudbati markuu khudbada akhrina war masaakiinta lagu sadaqaysto inuu yihahdo oo dadka uu ku booriye ayuu baabkan u baabay annaga kama un anfacaya dadkaan aimada halkan jooga war wadaadadan un taagan waxa waxyahay ku waay ahayd dadka qaar asli mogta waxaan hala caawiy mar dhexdaas oo masaakiinta aan dhihi jirnay war caawiyaay war wax siiyaay aan dhihi jirnay ayaa dhowr qof a imaad war adiga sheekh baabkan imtixaan baad nagu noqotay waxad yeli ummaddan ma dhammaanayaane idinka wax siinaa ha siiya adiga un bixiyadaas amarka aadna duldhigaysa laga dhaafay ugu dheen hadda soomaalka inaan beryahan muxuu aha yari waa lii imaaday waxaa la yidhi baabka jooji marka kan waxaa weeyaan waa axaadiista la cuskan kara oo u hiilina aimada dadka lagu sadaqaysta dhihi xadid kun afar boqol iyo sideed waa xadid xasana qala imam س abarna mxamed بn abd لlah بn yaزيida almaki wa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna can ibni cajlaan maxamed ibn cajlan waa saduuq maxamed ibn cajlaan saduuq waxa u raacsan hal arrinoo sheegnay maxaan sheegnay ikhtalaطat calayhi axaadiiث abu hurayra can ciyaad ibn cabdilaahi alqurashi alcaamiri almaki waa iqa qaala samictu abaa saciid alkhudri ayaan ka maqlay quli isagoole ja'a rajulun baa yimid yowma aljumcati maalinta jumca wannabiyu nabigani khudbu khudbayni bihay'atin muuqaal badatin ee aad u basaasan yacnii maanta annaga waa necmaysan dhar fiicanaan wadanaa soo maha dhar dilaacsan oo aad xaaladiisa ay u liidan tahay oo wasakhaysan oo baaliyoobay ayaa la imaaday ya waaya hay faqaal lahu wuxuu ku yihi rasul rasul wuxuu ku yiri sal slm asallayta miyaad tukatay hay miyaad tukatay nabiga khod buu u taagan ya la socda ninkii marka dharka liidanaay watay oo aad rafaadka ugu maqday ayaa wuxuu yihi ma tukatay waa salaadii ahayd taxiyatulmasjidkii qala wuxu laa maya qala wuxuu yihi salli rakcatayn laba rakca tuka ayuu nabigu ku yiri sal slm waxaa naas dadkan wuxuu ku booriyey alaa war wax soo sadaqaysto wax keena saasuu yidhi faalqow markaasay soo daadiyeen iyaaban maryo ayay soo daadiyeen dhar ayay soo daadiyeen saxaabadii faacطaahu markaasuu nabiga ka siiyey minhaa dharkii awbayn laba mar ayuuawbayhi hawbayni laba mar ayuu mxua nabiga ka siiyey calah slat slam falamaa goortii kaanat aayat aljumcatu ahaaniya jumcadii labaad jaءa wuu yimid ninkii warasuula nabiga ana sal slm yakhdubu khudbayni uu soo yardahay mar labaad faxaa annaas dadka yuu ku boori nabigana sal sl ala sadaqati in wax la sadaqaysto waxa wax loo sadaqaysaa marka maxay yihiin markaan dambe dadka masaakiinta oo la siini war wax bixiyo hadda marka qolyahan masaajida dhex socda maarten oo sanduuqu wadaan hala yaabina oo hawshii waa shaqadii ay wadaan markaad jaamiya tagta yaa ka dhaqaalo badan jaamiya inta awqaaf uu leeyahy lama koobi karo magaalada nairobi wax badan ay kuleeyihiin khayr allah siiy maca dalika sanduuqa somalki insaa loo wada saasaa loo wadaa masaajidaha kulli waa sidaas mar labaad oo nabiga ku boorina in wax la sadaqaysto faxaa naas dadka iu ku booriy calaa sadaqati sadaqa qaala wuxuu yidhi faalqaa markaasuu soo tuuray ninkii axada thawbayhi labadiisa mara oo isbuuci hore la siiyey jimcihii hore mid ka mid ayuu meesha kusoo riday faqaala rasul la sl u sl slm jaءa wuu yimid hada kan ywma اjumcati maalin jimca bihayatin muuqaal badatin aad u basaasan oo aad u liidan dharxumo waa nin aradan faamartu waxaan faray annaas dadkii bisadaqati inay wax sadaqaystaan faalqow iyaaban marya ayay soo tuureen faamartu waxaan faray lahu isagu minha dharka isaga ahaa biawbayn laba mar in laga siiy ayaan amarku bixiyo ninka laba mar hala siiyaan idhi inta kalena see la yeelaya masaakiinta kale la siino ayagana rafaadsan o uma kadibna jaa wuu yimid alaan hadduu yimid faamartu naas dadka ayaan faray bisadaqati ayaan faray faalqa axadahuma labadii mar mid ka mid ayuu meesha kusoo riday wa qaala wuxuu yidhi nabigeena kadib intaa markuu saxaabad sheegay oo ninkaan xaaladiisa wargeliyey ayaa kadib nabiga wuxuu yidhi ala slam khud hawbaka maradaad qaado ya faantaharaw miyaa faalqa axadahuma faantaharaw markaas wuu canaantay wuu canaantay wa qaala wuxuu yidhi khud awbaka maradaad qaado saasaa nabiganu yidhi sala allahu alayh wali wasalam ninkan basaasan oo aradan oo nabigu u yimid sal slam uu ka xanuunsaday naxariistii nabigeena fiiriya sal allahu alay slam naxariistii marka in uu dharkii ka haqabtiro oo dharla-aantii uu ka e, zuuliyo wuxuu ka hormariyey in diintiisu u ilaaliyo nabigeena sal slam oo markuu soo galay iska fariis malaha muu fariisan rabay labada waa suuragal wuxuu yidhi ma tukatay markaasuu yidhi maya duka laba ragca diintiisu ilaalinaya fiiriya kadibna adduunyadiisii iyo labiskiisina wuu u oo wuxuu yidhi ha sadaqaysto soo sadaqaysta wax waa qodobka labaad waa la hugiyey qodobka saddexaad ninka saxaabiga ahaa markii isagii saa u arradno xaaladiisa ay saa u liidan tahay marka la yidhi yaa wax sadaqaysanayna labada mara oo shalay muxuu ahaa loo qaaraamay ayuu mid ka mid soo tuuray khayr jaceylkiisa fiiriya jawaabta nabigeena fiiriya oo mxuu aha ka dambeysay iyo canaanti uu ku dhigay ya ibda binafsika waa rabanta salaadaadiga qiilqiil ku jirta xaalad adagaad ku sugantahay markaasa soo tuurisiina waxaad ku dukani marka waa la canaanta joogaa la yidhi adiga ee maradaada mxuu a qaado waxay la too tahay nabigeena sal alla alay slm saxaabiga loo sheegay oo xoolo aanan haysanin oo hal addoon hal addoon ka tagay kiina muxuu ahaa xureeyey reerkiisao dhanna ay wada ilmihii baahi u dhimanayaan marka nabigeena sal slam addoonka isaga ha eh, xurayntii uu ka diiday sala allahu alayh wasalam auluثu wauluثu kaiir soo qofka marka wasiyada waxaa weyan wuxuu dardaarmi karaa waa ulu ninkaana waxaa weeyaan halkii maalulaha kule wada sadaqeeyey uu la baxay marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya qofka eh, haddii uu aaladiis xaaladiisi haddii ay khatar ku sugan tahay oo cawradiisii ay qaawan tahay ilmihiisii ay baahi hayso iyaga ayaa ku haboon isaga inuu cawradiisa asurto ayaa ku haboon marka mararka qaar waxaa dhahaysa qofka intuu iska jidboodo tarmoodo kadibna isaga wuxuu u dhimanaa ama ilmihiisi ay udhimanaan muxuu ahaa meeshii kusii dayo ilahay markuu le subxana wa tacala walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika ha saas ha ka dhigin walaa tabsuthaa kula albast labadaba looma ogola dhexdhexaadaa la rabaa wa kaana bayna dalika qawaama waay baabka labaatan iyo toddobaad mukhaaطabaة اimaam imaamku inuu la hadlo raciyatahu raciyadiisa iyo ma'muumku u ahaa wa huwa isagana cala mimbari mimbarkuu saaran ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun afar boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna qutayb bn saciid qala xadaثna xamaad ibn zayd bn dirham wa iqat habt can camr ibni dinaar waa sidoo kale xamaad ibn zayd waa imaamkii camr ibn dinaar waa iqat habt can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anhuma qala wuxu yihi bayna goor annabiy nabigana sal slm yakhطubu uu khudbayna yowm jumcati maalinta jumca id jaءa waxaa yimid rajul nin baa yimid faqala lahu nabi nabig wuxu ku uri sl slm sallayt ay asallayt miyaa tukatay qala wuxuu yihi laa maya qala wuxu yihi qum istaag farkac rukuuc ninkii marka uu hadlay imaamkana uu la hadlay maclushahidku halkaas xadيid kun afar boqol iyo tobanaad waa xadيث صaxiixa qala imam nas abarna moxamed بn mansuur aljawaaz wa iqaة habt qala xadaana sufyan bn uyayn qala xadaana abu muusa israa'iil ibnu muusa albasri naziil hind hindi ayuu degnaan jiray ya ree hindi ayuu ahaa iqa qala wuxu uhi samictu waxaan ka maqlay alxasan ibn abi xasan albasri waa iqatun faqiih yaquul isagoo le ayaan ka maqlay samictu weliba caabid ayuu ahaa samictu waxaan ka maqlay abubakrata nufay ibn xaari radia allahu taala arda yaquul isagoo le ayaan maqlay laqad ra'aytu waxaan arkay rasul lah yank sal slm caalimin bari mimbark isagoo saaran walxasanu xasan ibni cali ibn abi aalibna macahu nabiga uu la jiro membarkuu nabiga saaran yahay membarkii alla saaran alxasan ibn cali wa huwa nabigana sal slm yuqbilu cala annaas dadka ayuu usoo jeesanaa maratan goor iyo wakti kow wa wa calayhi maratan wa alayhi ay wa calayhi xasanna uu jeesana maratan yacni dadkiiu mar u khudbayna oda hadlaya marna wiilkii yaraa ayuu nabig usoo jeesana sala allahu calayhi waaalih wasalam dhanadka jirayba saas ayaan arkay ayuu leeyahay radia allahu tacaala canhu wa ardaah kow wayaquulu markaasuu nabiga leeyahay sal slm ina bnii wiilkayga haadaa ikana sayidun waa sayid waa nin sara oo sayid ah walacala allah alweyne waxa uu mudan yahay an yuslixa inuu ku hagaajiyo bihi bihi isaga sababtiisa bayna fi'atayn laba kooxood oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah cadiimatayn ee weyn inaad ilaahay dhexdooda islaax iyo heshiis dartiis ku dhiga ayaa laga yaaba ayuu nabig yihi sala allahu alay waslem hada calamu min aclaami اnubuwa arrintan way dhacday xilligii sayid mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu taala arda iyo sayid cali ay isgaleen oo masaa'il ijtihaadi laisku galay kadibna sayid cali eh, uu dhintay oo lalama baayacooday alxusein alxasan ibn cali ibn abi aalib xasan waa tii uu tanaasulay sayid mucaawiya radi allahu taala arda oo muslimiinta kelimadoodii ay madowday loona bixiyey caam aljamaca caam aljamaca loo bixiyey waayahay baabu اlqira'ati fi اlkhuطba khudbada nacam xasan ibn ali xasan ibn cali ibn abi aalib weyaan kan sanad ku jira waa xasan ibn abiاlxasan albصri wa ya imaamka caamka wa xasan ibn abiاlxasan albصri wa nacam baabu اlqira'ati fi اlkhudbati khudbada dhexdeeda in waxaa weeyaan la akriyo qur'aan oo khudbada qur-aan loo badiyo inay bannaan tahay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay nabigan uu samayn jir sal slm xadid kun afar boqol iyo ko iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alي mat akbarna moxamed bn mutana alcanazi wa iqat xaafid qala xadaثana haruun ismaaciil alkhazaaz wuxuu gadi jiray khaska khaskana waxaa weeyaan waa xariirta noocyo ka mid a qaala xadaثana caliy wa huwa ibn mubaarak alhunaa'i alhunaa'iyu weeyaan can yaxya hy can yaxya ibn abi kaiir waa iqaة habt mudlis can moxamed ibn cabdiرaحman alanصari waa iqa can ibnat xaariثa ibn nucmaan gabadhaas saxaabiyadda umu hishaam alansaariya weeyaan waa saxaabiyad la yaqaano ayuu ka wariyey qaalat waxay tihi xafidtu waxaan ka xifdiyey umu hishaam alansaariya dhihi qaaf wاlqur'aani اlmajiid waxaan ka xifdiyey min fii rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wali waslem afka nabigeenna ayaan ka xifdiyey calayhi الsalaatu wasalaam wa huwa nabigeenna cala mimberi mimbarku uu saaran yowma اljumcati maalin jumca ayaan ka xifdiyey saasay leedahay radia allahu tacala canha وardaaha qaaf qur'an majiid marka haddii qofku la soo istaago khudbada intuu alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm ala nabina mxamedi wala alihi wasaxbi ajmaciin qaaf qur'an majiid <laughs> la soo istaaga markuu bartamaha geyana kadibna u fariisto oo kadibna halkaasi bilaabo ood qaaf dhameeyo ood kadibna quumuu ilaa salaatikum ilaa markuu nabigu sal sal slam khudbadaas waa khudba ansaxday oo wacdi dhimanna uusan jirin sidaa loola socdo ya sheekhi ah, towbadan waa jirtay a ah. aleyh raxmat ullah warkaas waan waan haya waan maqlay waa yahay hahay baab ishaara fi khudba khudbada ishaarada la ishaaray ayuu baabkan u baab yahay in markii tawxiidka laga hadla iyo ama gacanta wax lagu ishaaro ama farta lagu ishaaro in ay bannaan tahay oy dhib lahayn laakiin in khudbada dusheeda lagu duceeyana oo marka la duceyna gacmaha kor loo taagana diidma la diido ayuu baabkan u baab yahay baabka kuma qorno laakiin xadiidka ayaa caddayn doona arrinta ayada ilaa xaaladii istinaa'igahayd oo nabigan uu samay sal slam roobdoonkii waa gooni xaalad gooni ay tahay ayada laakiin asal ahaan khatiibka inuusan gacmaha taagin oo laakiin u ishaaro ayuu baabkan u baab yahay waa yahay xadiid kun afar boqol iyo laba iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qala aimam nas alي mat abarna maxamed bn haylan almarwsi wa iqa qala xadana wakic bn jarax waa imaamkii qala xadaana sufyaan athawri waa amiir اmuminiin fi xadiid can xusayn xusayn ibn cabdiraxmaan abulhudayl alkuufi waa iqaة tagayara xifduhu fi aakhirihi أنa bishr ibn marwan ibn xakm caas ninkaas amiirka ahaa rafaca wuxuu kor u qaaday yadayhi labadiis gacnood gacmood ayuu kor u qaaday yowm اjumcati maalin jumca caali mimberi isagoo mimbarka saaran ayuu labada gacmood kor u qaaday ya duca ayuu galay kow markuu kor u qaaday fasabahu waxaa habaaray ama cayay cumaara ibnu ruwayba athaqafi saxaabigaas ayaa habaar ama cay ula istaagay u habaaray ama wuu caayey waliba habaarka u badi wa qaala wuxuu yidhi maa zaada qabaxaka allah ama qabaxa haatayni alyadayn labadaas gacmood ilaahay ha xumeeyo ma habaara mis wacay habaar badi wa qaala wuxuu yidhi maa zaada muusan ka kordhinin kama ziyaadinin rasul rasulka sal slm calaa haada sidaan kama ziyaadinin wa ashaara wuu ishaaray biasbacihi fartiisa asabaaba ee marustada ayuu ishaaray nabiga saan kama kordhinin yani gacmaan aad taagayso laakiin xadiidkii waa taqaanaan oo ninkii halakat اlamwaal wanqaacat الsubul ninka dhihi jiray oo nabiga kadibna uu gacmaha kor u taagi jiray ilaa laga arka kelkelihiisa nabiga cadaantooda laga arka sala allahu alيh wasalam soo ma xasuustaan xaalad laakiin waxay ahayd istia istisqaa ee gooni ah laakiin khudbada cadiga maya muana ilaahay fadligii subxana wa tacaala cid samaysa waaba yar tahayba adinka maaragtee imaam gacmaa taaga oo khudba u taaga maaragtee nooc kastaba ahaadeen xarakaadkan islaamiga ah <laughs> amaba kuwa hore tasawuf ka noqdeen ama kuwan dambe wax gacmaa ka hortaaga maarate khudba u taaga oon roobdoon ahayn maarate marat ah, ma jir waa ilahay fadligii subxana wa taala nagu dardaarina nagula bilaabin waayahay maxaa yeele wax walba waa la dardaar haddii aad dardaarto bug hadda kuwo inkaar ay ku dhacdayoo astafirullah alaiim atub l alla hanuuniye ayaa meelo qaar dardaareen dardaaritaanka isaga ahaa wuxuu keenay waxyaabo dhintay oo laga soo tago bidac ahaa in la noolay oo tol ay helaan soo ma marka waxyaabaha qaarkood nagu farfaarina la yidhaha nagu taabanin <laughs> meelaada ku jiran nacam marka munkarka la doorina shuruuddiisa waxaa ka mid ah in munkarkaas munkarka weyn usan ka dhalanin ayaa ka mid a ah. hadduu munkarka weyn ka dhalana waa xaaraan in la inkira munkarkaas qawaaciddu waxay ka mid tahay inkaaru munkarka walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasubu اllaha cadwan bigayri cilm in la cay mudan yihiin shaki ma laha <laughs> laakiin ha u dhina caynina maxaa yeele wax ka weyn baa ka dhalan oo ilahay inay caayaan ayaa ka dhalanaysa baabu nuzuul imaami imaamka degitaanuu ka so degay baabkaan u baab yahay canmimbar mimbarkuu ka soo degay qabla faraaqihi intuusan ka faaruqin uusan ka bixin dhammaynin min khudbati khudbada ee wa qacihi inuu kala jaro kalaamahu hadalkiisu iyo khudbadiisa u kala jaro ayuu baabkan u baab yahay iyo wa rujuucihi noqoshadiisa ilayhi mimbarku u noqda yowm اjumcati maalinta jumca inay arrinta ayada haddii arrin keensato ay jirto ay dhib lahayn oo imaamka isagoo khudbo u taagan uu khudbadii intuu jaro kadibna dadki uu soo dega ama howl uu qabto hadalka u kala jaro meeshii mar labaad uu ku laabto khudbadii u sii dhamaystirta inay dhib lahayn haddii xaalad arrintaa keensani ay dhacdo qiil waxaa haysta markii ragga waraaqahay ay ka daateen wadaadkan la yihahdo maxamed alcariifi ayaa wuxuu yidhi khudbaan u istaagay khudbadana sooma xifdinin waraaqay ugu qornayd ilan khudbada ma og tahay qofki inuu soo xifdiyo amaba inuu waraaq wato waa labadaas sooma marka ma waraaqdii waraaqihii kuwa yareere ahaayeen hal mar ay waraaqii iga kala fakadanayo markay kala fakadeen qolyii hoos joogay mid agay ku dhacday markaasa waxaa weeyaan ina alxamda lilah ina alxamda lilah fartan kufiiqa waraaqihii taa yaraatin soo qaada ya hal xaba hataa waan kadadnay marka marka cariifki waxay ahayd inuu mxuu ahaa intuu soo dega ayar waraaqihiis ka soo aruursada ood kadibna mxu khudbadiisii wataay ahayd haddiiba cidla faanta u waayey waxaana mxuu qiil looga helaa xadiidkan soo socda waayahay xadiidkun afar boqol ibn xusayb waa saxaabi jaliil ah radi allahu ta ada qa u ninka la yihad burayd ibn xusayb oo saxaabiga ah kaana nabi nabigan wxu sal slm yakhطubu mid khudbeeyo fajaءa waxaa yimid alxasanu wاlxuseyn xasan ibni cali iyo xusein ibni cali oo faatimata zahra ay dhashay albatuul ay dhashay radi allahu ta ardaaha gabadh nabigeena alayh الslat slaam ay dhashay sayidat nisaai ahli اjanna ay dhashay ayaa yimaadeen fajaءa alxasan wاlxusein ayaa yimaadeen radi allahu taala canhuma wa calayhima dushooda waxaa ahaaday qamiisaani laba qamiis amaraani cascas yacuraani fiihima ay ku turanturoonayaan yani malaha waa ka dheeraayeen miya ay kukufayaan fanazla nabiyu nabigan uu soo degay sal slm faqaaca wuxuu jaray kalaamahu hadalkiisa khudbadii wuu jaray ama wuu gooyey faxamalahuma markaasu labadiib uu ambaaray wuu qaaday uma cadda ilmimber mimbarka ayuu noqday isagoo ambaarsan uma qaala wuxuu yidhi sadq allah alweyne run ayuu sheegay allaweyne wuxuu yidhi subxaana wa tacaala inamaa in kalamaan amwaalukum xoolihiinna iyo wawlaadukum awlaadina fitnatu waa fitna saasuu rabbigan yihi waa ilmihii markuu arkay ayuu mxuu aha khudbadii dhan intuu jaray ayuu usoo degay nabigana sal slm ra'aytu xan arka haadayni labadan canug yacuraana iyagoo ku turunturoonayaan ama ku kufayaan fii qamiisihima qamiiskooda ku turunturoonayaan ayaan arkay falam abir ma aanan ka sabrin ma aanan sabrin oo sabarki iga dhammaaday xataa qaطactu kalaamii ilaa hadalkayga aan ka gooyo khudbadii iyo wacdigii faxamaltuhu maa kadibna aan soo xambaara markuu waraaqahaas sheekh ka daatay hadduu u hooban lahaa xadiidkana qiil u noqon lahaa baabun maa yustaxabu wixii la sunay baabkan u baab yahay min taqsiiri alkhudbati khudbada gaabinta la gaabiyo khudbada dheer in la iska yara gaabiyo inay sunata iyuu baabkan u baab yahay xadiidka eh, kun afar boqol tobaniyo afraad waa xadiid saxiixa qala alimamu nascai ramt lla akhbarna moxamed ibn cabdilcaziz ibn hazwan wa iqa qaala xadaana alfadl ama anba'na alfadl ibnu muusa wa iqatun rubama aqrab can xusayn waa xusaynka haddaan soo maraynay almarwasi waa iqa ibn waaqid weyaan qaala xadaanii yaxya ibnu cuqayl albasri waa saduuq qaala samictu waxaan maql cabdulahi bn abi awfa abi ofagaas calqama ibnu khaalid weeyaan waa saxaabi jaliil yaquul isagoo ayaan maqlay radi allahu ta arda kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yugtiru mid badiyo adikra dikriga alla ayuu badan jiray wayuqilu riwaayadkan waa yaqsuru wuxuu gaabin jiray amaba banaanka dhigi jiray allaqwa dheeldheesha yani yuqiludaas yani ma samayn jirin wa ilaa nabigeena alayh salatu slam inuu isagoo mxu khudba la jooga inuu mxuu ahaa lagu la yimaado suuragal ma ahan wayuiilu asalaat salaad uu dheerayn jiray wayuqasiru alkhudba khudbaduna gaabin jiray walaa ya'nafu kama san jirin an yamshia maca alarmalati dumarka nin la-aanta ah oo armalada ah garoobka ah inuu la socdo iwal miskiin iyo masaakiinta oo fayaqdiya uu u guda lahu isaga alxaajata xaajada u guda nabiga kama san jirin sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadiidka u dambeeya baabka u dambeeya casharka baabun kam yakhطubu intuu khudbaynayaa ya intuu kam yakhطubu intuu khudbaynayaa hay meeqa khudbowa xadيث kun afar boqol toban iyo شhanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam nas aخbarana cali بn xujrin wa ثiqaة xaafid qaala xadaثana israaيil israaيil kan waxaa weeyaan ibnu yunis ibn abi isxaaq isabiici weeyaan waa iqa laakiin meeshaan tasxiif waa israa'iil meeshaan ma soo ma gelay wuxuusan u soo gelaynin israa'iil ninka la yidhaahdo ninkuu ka warina oo simaaka cafwan ninka ka wari oo cali ibn xujri ah kama warin karo cali ibn xujri wuxuu dhashay kun afar boqol iyo afar iyo kontonka jir nabigan u dhashay ninkan oo israa'iilna wuxuu dhintay boqol iyo lixdankii marka iyad wuxuu jiray lix jir israa'iil reer kuuf ahaa reer ciraaq ninkan la yidhahda muxuu ah? cali ibn xujrin muxuu almarwasi me jamhuuriyaadka islaamiga u ahaa lix jir nin ahoo ku nool halkaas oo diyaarad iyo adduunkan uusan jirin inuu nin muxuu ahaa eh, eh, lix sano isagoo jir inuu makuufo yimaado oo xadiis ka wariyo meesha kuma jirta sidaa darteed allah yaftax calayk nacam shariik wa shariik ibn cabdillahi alqaadi wa shariikaas ayaa marka muxuu ahaa kama fi sunan اkubra iyo tuxfat alashraaf cinda almizi intaba waxaa ku yeela xadaثana shariik ibn cabdillahi alqaadi weeyaan can simak ibn xarbin alkufi wa iqatun تغyر بآkhirihi عan jaaبir بن smرة wuxuu ka wariyey radي الlaه ta ضa qal jaabir jaabir jaalastu النabiy nabigan aan la fadhi sal slm famaa ra'aytu maan arkin yakhطب isagoo khudbayna ilaa qaa'iman isagoo taagan mooyaan taagni ayuu nabigu khudban jiray kow waa qodob qodobka labaad wayجlisu nabigu uu fariisan jiray markuu khudbada intuu istaaga muddo wayajlis wuu fariisan jiray uma kadibna yaquum uu istaagi jiray faykhubu khudbayn jiray alkhubata aakhira khudbada dambana saasuu ku khudbayn jiray marka nabigeen laba khudba ayuu khudbayn jiray saasay ula jeeda weyaan wallahu aclam hada wallah aclam w sal sl abdi rasul mustafa